wastanfirii isku habee bisawbin maro meeshan camaliyadu ka dhacday maro iyo wax ku habe dhiiggaasi si aanu jidhkaaga kale u gaadhin oo maradaas inuu u gaadho xafaayad xidho wa axrimii xidho xajka xajkii hadaynina xidho saasay ku hawl gashay marka waxaa halkaa laga faa'idaysanayaa qofkii xajka xidhanayay inaanay shardi u ahayn xidhashada xajka dahaara dahaaradu wuxuunay shardi u tahay macnaa inay gabadhu dhiiggii dhalmada iyo kii caadada ka daahirtay wuxuuna shardiya dawaafka laakiin xidhashada xajka iyo camalada kale oo dhan way gudan karaysaa iyada oo aan daahir ahayn marka gabadhii xayska lahayd iyo tii dhiigga dhalmada lahayd iyagoon aanu ka go-in bay maydhanayaan maydhashadaasina waa isnadiifinuna lirafci alxadath waa xidhashadii unbaa loo maydhanaya laakiin xadadka iska koryeelidiisii ma aha ile weli mu ka dhammaanin taasaa laga faa'idaysanaya waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa qofka dee rag iyo dumar mid kasta haade hadduu hawlaysan yahay inaanu xaragada ka tegin oo aanu isku daadanin haddii saxarada iyo kaadida iyo shuban eh, dee waxaasi a haystaan qofku inuu dee basar yeesho gaarinimo inuu gaarinimada ogaado haddii qofka kaadidu ay ka soconayso dee jamaca uu iskala tukan karaa nadaafadiisa iyo ta masaajidka iyo ta jirkiisa iyo ta dharkiisana uu ilaalin karaa alaabtiisa intuu bacyar ku habaysto intuu iska soo isjoodu weysaystu dee bacyarna dhaku siin doonaa meeshoo dhan waxba ka daadan maaya saa iskaga tukanaya wixii ka yimaadaana cafa allah ilahay baa ka dhaafaya waa inta awooddiisa amsa waay wa axrimi xidha buur waxaa kale kaleynu ka faa'idaysanaynaa dadaalka asxaabtii nebigu ridwaan ullaahi calayhim rag iyo dumarba cibaadada ay ulahaayeen oo cibaadada marku qofku dhadhan ku hayo jidhku ma danqabo jidhku ma damqanayo ee wuu iska xamilayaa wax walba oo culays waayo islaantani de waanay umushay waanay soo dhaqaatay masaafadana waad garan karaysa wasallaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama fi lmasjid masjidka halkaa ku yaala miiqaadka ayuu ku tukaday nabigu calayhi salaatu wasalaam salaadii buu halkaa ku tukaday waaya markuu kasoo dhaqaajinayay salaadaa dabadeed buu marka xidhay uma rakiba alqaswa hashiisii qaswo laodhan jiray buu xidhay ayuu ayuu fuulay waynu xagga dambeynu sharaxa ku arki doonaa waxyaabaha qaarkood hashiisii ayuu xidhay ayuu fuulay taas waa la odhan jiray marka maxaanku idhaahdaa qaswa waa magacii ay lahayd hasha nebiga calayhi salaatu wasalam magacyo kalena waa jireen oo markaa hashan unbaa lahayd iyo halo kale uu fuuli jiray labadaba ilinbacas bay u yaqaanaan soomaalidu hasha nebiga xaggee ka keeneen talow iyo dheehadii nebiga iyobay dhah dheehadii nebiga iyo idinbacas idinbacasi waa ficil maadiyo ku jira qur-aanka un hal hashii saalix ninkii dilay baa soo baxay waktigaas dhaheed wax magaca laydhaa ma jiro uma ida stawat xataa ida stawat markii ay ku egaatay bihi nebiga ay kula egaatay cala albaydaai eriyada bannaan ee xudaybiye ka saraysa dalxulaysa saa uga saraysa ahalla bitawxiid wuxuu ku dhawaaqay shahaadada tawxiidka ilan talbiyadani waa tawxiidkii uni waktigaasuu xidhay iyo wuxuu xidhay markuu hasha fuulay iyo wuxuu xidhay markii masjidka uu joogay intaba ibnu cabaas baa kasoo jawaabay asalkuna wuxuu ahaa markuu miiqaadka taagnaa labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wاlnicmata laka wاlmulk laa shariika lak saasaa loo akriyay qofku inuu xafido wey xaajigaa o aanu jejabinin ducada ducada haddii laxnigalayl aqbalideediiba xumaanay labayka ilaahayow hoy ku idhi oo yeedhmadii nebi ibraahim aad tidhi u yeedh dadka waan ka jawaabay anigu oo hoy baan idhi ajabtuka ijaabatan bacda ijaaba ismiga musanaha laydhaa mulxaqaadkiisiibuu buu ka mid yahay min xayu icraab oo xaalata nasbi jooga labayk allaahuma labayk ajabtuka ya allahu ijaabatan bacda ijaaba ilaahay o hooy baan idho hooy baan idho ku celceliya maan diidin maan gacan saydin maan dhegoolaynin ilahay o ku ijaab ku ajiiba labay ku celiya laa shariika laka ilaahay wax kula wadaaga cibaadada iyo ilaahnimada ma jiro labay ina alxamda mahad oo dhan wanicmata barwaaqo dhan laka adaa leh adiga ayaa leh wlmulk iyo lahaanshaha wax walba wax walba adigaale mahadoo dhan adaale nicmada adaale adaa marti lagaaga yahay xajkana nicmooyinka waaweyn buu ka mid yahay kaaga mahadnaqnay laa shariika lak taasaa loo akriyaya talbiyadaas waa shaqooyinka ugu muhiimsan oo akriyaya qabanaya xaaja iyo adkaarta ugu qaalisa ducadaas ayuu markuu xajkii xidhay iyo cumradii ayuu taana akriyay xataa idaa ataynaa markii aanu nimi albayta baytullaahi alxaraamka istalama rukn ruknigii buu salaamay dhagaxu halka uu ku jiro labada rukniya xaggeennan soo xiga mid ka mida buu ku jiraa ka dhinaca bari sii xiga wuu salaamay waynu arki doonaa siduu u salaamay fa ramala alaaan saddex buu gucleeyey wa mashaa arbacan afarna wuu lugeeyey halka ay arrintani ka soo bilaabantayna horeynu usoo aragno cumrat alqadaa cumradii la odhanayay ee sanadii toddobaad rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu gutay ayaa gaaladu waxay yidhaahdeen ilan gaalku dacfiga islaamku eegtaa mar walbe eh waanu ku farxaa uu ku mafsuudaa waxay yidhaahdeen waxaa inoo soo gelaya sanadkan maxamed iyo kooxdiisii kaneecada madiina ay kadeeday kow kaga sii aynu daawana siday u luudayaan siday u midhiqinayaan bal hadda aan eegna nebiga calayhi salaatu wasalaam dee wuu yaqaanaa ama ilaahay baaba u sheegay asxaabta amar buu ku siiye wuxuu idhi saddexda wareege hore wixii raga how ibdibaac sameeyo jeeniqaarta qaarta guclana ku dhufta inta dambe dee waa lagu kala hadhayaabee sidii bay sameeyeen saddexdii wareege horaa guclo lagu dawaafo markaasay yidhaahaan ya kaanahum khuzaal kaanahum khazaal wallahi waxaa la moodaa inay yihiin deero sidii waxay u boodayeen cawsha cawsha waata faraafardada dheer saasay u boodayeen nimanka raxo ma qabaan waayo waa munaawaraad cadowga in loo dhoolo tusto wayt wamasha arbaca afar jeer afarta dambena waa lagu xidi sidaasay tahay marka kolka ay saamaxayso duruuftu sidaasaa wanaagsan laakiin iyadiio ay saxmo tahay oo cidhiidh ay waaba sida xaaladdu imika tahaye gucladaasi suuroobi mayso marka gucladu hadday sunno ahayd dadka muslimkaa dhibaatadooda la dhibo ee la jidhaano xaaraan tahay labadaa la isdhaafsan maayo ayar ah, buu qofku iska soconaya xasaba eh, duruufi wazaxma saxmadu kolba siday tahay buu eegaya haddaanay meesha cidlo ahayn qofku ma guclaynaya ayar ah, buu iska soconaya muslimka dhibi maayo uma ataa nabigu wuxuu yimi maqaama ibraahim markuu dawaafkii toddobad ahaa dhameeyey waxa uu doonayaa inuu tukado labadii ragcadood ee lagu shegsiinayey dawaafka dawaaf waliba wuxuu leeyay laba ragcadood oo sunno ah uma ataa wuxuu yimi maqaama ibraahim nebi ibraahim maqaamkiisa markii uu kacbada dhisayey halkii uu isku taagay weeye ilaahay baa doonayey ayaa doonay in raadkiisaasi uu waaro dabeedna dhagaxii baa la diisnay labadii kabood ee jaangarig ee balballaadhnaa cagba cagta ahaa ayaa haddadan dhagaxii kasii muuqanaya dhagaxii dabcan waa laga soo yaro durkiyey iminka kacbadoo meel kasoo si madaafka iyo wareegga uu suuro galo quraarad yar bay u dhiseenoo lagana eegi karo kacbadana laga dawaafi karo markaa qofku kolku quraarada ag maraya hadduu eego wuu arkayaa labada cagood cagoodee balballaadhanee dhagax ku sawiran waaya waa xusuus waaraysa bartaasuu markaa nabigu yimi fasallaa wuu tukaday ila ilaahay baa i watakiduu min maqaami ibraahiima musallaa ama watakaduu ka samaysta ama way ka samaysteen muslimiintu maqaamu ibraahim halkii uu istaagay meel lagu tukado warajaca markii uu dhammaaday dawaafka maca labadii risii ragcadood waxaynu baraarujin lahayn haddii layidhi halkaa ku tukada imika waxay ku dhacdaa halka ugu saxmad badan dawaafka halka ugu saxmad badan bay ku dhacdaa maqaamu ibraahim sidaa darteed ee culimmadoo dhan waxay isla waafaqsan yihiin qofku meeshii kale ee u nafisahe uu labada ragcadood ku tukanaya masaajidka inuu ku tukado oo markuu qofku dawaaf ka dhameeyo inuu iska baxo dabeedna halka ugu horeysa nafiska masaajidka dhexdiisa inuu kusoo tukado kacbadun isagoo usoo jeesanaya dadka isku daya inay halkaa maqaanu ibraahim oo meeshii la ah ay ku tukadaan salaadoodaasi khushuucna male mana taagnaan karo qofku in yar waa la jidayaa dadkiina wuu dhibayaa oo dhagax lagu turunturoonayo kale ayuu noqonayaa kolba waxaad arkaysaa qaar sidaa isugu xidhan oo tukanayo qaarna ay ilaalinayaan si aan loo jiirin wuxoodaba markaasaa la wada jiiraya kolkaasaa dadkii isla dhacaya marka dhibkaasoo dhan looma baahneen labadii ragcadood inay kuu suurogalaan halka ugu jaan islona inaad ku tukato waa masalo laisla waafaqsan yahi oan dadka la dhibin waay markuu sidaa u dhameeyey warajaca wuxuu u noqday ilaa rukni ruknigiibuu u noqday halkii dhagaxiibuu ku noqday fasalamahu mar kale salaamay nebigu calayhi salaatu wasalaam waana sunne markuu dawaafku dhammaado maca labadiisa ragcadood in dhagaxii dib loo soo salaamo laakiin waa ida amkana hadday suuroobayso hadday suuroobayso iminka waxaa sirqi kuugu suuragal ah wakti kastood joogta mar haddii mawsimulxajba la joogo ama xajka ha ka horeyso ama labaatan cisho ha ka dambayse waxaad sirqi kuugu suuroobaya inaad ka baxdo inaad kusoo noqoto iska daa dadka sii socdaana waday leeyihin haad bay leeyihin kuwa soo gelayaana haad bay leeyihin marka aada bay kugu adkaanaysaa inaad dhagaxii dib ugu noqoto saa darteed salaamtanina waa in isagii un la salaamo ama markaad sii baxayso unaad ishaarto uma kharaja nebigu wuxuu ka baxay min albaab ila safa albaabkuu ka baxo safa xaggeeda u baxay waa dee berigii masaajidku koobnaa wey safina ay debadda ahayd ayaa albaabkani jiraa laakiin iminka albaabka masaajidkuba wuu ka shisheeyaa safada lafteeda oo gudahay soo galeen safa iyo marwa masaajidku kacbada ku wareegsani dushuu ka marayaaba safa iyo marwe oo gudahay soo galeen marka albaabkaasuu ka baxay ila safa safa xaggeedu u baxay oo dhinacaa bari ayay ka saaran yihiin safa iyo marwi falamaa danaa min asafa kolkii uu laftii yarayda koobnayd waa dhagax yaroo taagan oo inta masaajidkan buu waktigii hore la-ega iminka waa lasoo ururiyey oo waa la yareeyey ur yaroo sidaa u taagan bay hayde markuu taa gaadhay qara'a wuxuu akhriyey ina asafaa waalmarwata min shacaa'ir illaah faman xaja albayta aw ictamar falaa junaaxa calayhima falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima aadaas u akriyey waaya kolkaa nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam dee kolley tafsiirkaad ka arkaysaa maaragtay macnaha aayadda iyo sababta ay kusoo degtay iyo xarajkan meesha layidhi xaraj ma jira iyo waxyaabahaasoo dhan laakiin macnaha aayaddu waxa uu farayaa in safa iyo marwa labaduba ay ka mid yihiin calaamooyinka waaweyn ee diinta ilaah iyo xajka sidaa darteed ay waajib tahay in labadoodaba ah, la isu maro oo saci dhexdooda lagu maro nabigu markuu aayadda akriyay wuxu uhi abda-u waxaan ka bilaabayaa bimaa bada'a allaahu bihi wuxuu ilaahay ka bilaabay shaygu ilaahay ka bilaabay baan ka bilaabaya dee wuxuu ka bilaabay asafa marka xagga safu ka bilaabmaya assaci waa in safe laga bilaabo hadduu qofku marwe ka soo bilaabo uma tirsana fii socodkaa u horeeya laakiin soo socodka uu ka yimaado xagga marwa ayuu macnaha ma burayo sacyigiisu ee markuu tago safa ayuunbaa kow looga soo odhanaya kii horuu ka soo bilaabay marwa ayuunbaan u tirsanayn riwaayaadka qaarkooda odhanaya ibda-uu bima bada allahu bihi waa daciifa laakiin riwaayada saxiixa ahi waa sidan aynu arkayno in ficilku mutakallim uu noqdo oo mudaarica ah. abda-u bima bada allahu bihi kuu ilaahay ka bilaabay baan ka bilaabaya qaaciduu si u noqonaya xadiidku marka la eego shay kasta oo qur-aanku uu ku bilaabay ama uu xagga tartiibtiisa ehm, kala horreysiiyey sidaa uu kala horeeyo in loo daayo wey haddaanu daliil kale muujinin in la isweydaarinayo masalan kuluu washrabuu cunisti cabidi waxaa nooc dee la dugsanaya ah xadiiskanoo in akligu in la horreysiiyo ay ku wanaagsan tahay ayaa laga faaidaysanaya waysadii oo kale dee qur-aanku waa ka kala horreysiiyey اksiluu wujuhakum waaydiyakum ila lmaraafiq wamsaxuu biruuusikum waarjulakum ilaa akhiri aaya marka in sidaa aayadda ay u kala horeysiisay ee xadiidkani qaaciida caamus ka noqonaya faraqa wuxuu fuulay nebigu asafa sidii hooyadii mu'miniintu ay u fuushee aajaro la odhan jiray ee nebi ismaaciil hooyadii markii ay ordaysay siday halkaa u fuushay wuu fuulay nebigu wurtaa yar buu isi soo taagay oo aan wax badanba u jirin inta hodheelkan aadan in la eg fooqan agteena dhinaca bari intaa in laeg unbaa malaa kacbada u jirtaaye halkaasuu soo fuulay faraqa safa xataa ra'a albayt kacbadiibuu saa usoo soo eego dhinacan galbeed ka saaran fastaqbala alqibla qibladiibuu usoo soo jeedsaday fawaxad allaha wakabara ilaahay buu keli yeelo u weyneeyey siduu yidhina waa sidan soo socota لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونشر عبده وهزم الأحزاب وحده ducadaas u akriyay laa ilaaha ila allah ilaah xaq lagu caabudaa waa allah waxda isagoo keligiia laa shariika lah lahu lmulku isagaa lahaanshaha keligii u sugnaaday walahu alxamdu mahad buu leeyahy wahuwa calaa kulli shayin qadiir laa ilaaha ila allahu waxda anjaza wacdah ballantuu ilaahay qaaday wuu fuliyey ballantuu ilaahay qaaday inuu awliyadiisa u hiilin doono kataba allahu laaklibana ana warusuli wakaana xaqan calayna nasru lmu'miniin walayansuranna allahu man yansuru ballan buu ilaahay qaadee ballantaa waan hayaa buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam inuu fuliyo waan hayaa wanasara cabdah addoonkiisiina wuu heeliyey oo nebi maxamed ah calayhi salaatu wasalaam iyo had walba ciddii ilaahay addoon u noqoto ee ogol inuu ilaahay addoon u noqdo maadaamuu xaqiijiyey addoonnimada nasrigana uu xaqiijinaya wahazama alaxzaaba waxda gaashaanbuurtiina keligii buu jabiyey iyadoon cidiba ugu tegin wakafa allaahu lmu'miniina alqitaal gaashaanbuurtiisa soo bahaysa se axzaab ilaahay baa jabiyo keligii ku fillaado subxaana marka sidaasay tahayoo rasuulku sala allahu calayhi wasalam isagoo cibaadadii ku jira xajka ahayd gudanaya ayaa waxyaabuu ilaahay ugu mahadnaqaya waxaa ka mid a ah inuu cadowgiina ka dhiciyey isagana nasriga iyo guusha siiyey taasoo latiifada ku jirta ay ishaaradu muuqanaysa ay tahay cibaado iyo caqiido iyo dacwad suuro galaysa inaanay jirin haddaanu islaamku nasri haysanin iyo guusha ilaahay iyo cadowga oo runtii uu iska dhicinayo intaa midna hadaanujiro hadday dadku sidan iminka haysataba muslimka way yidhaahdaan inagu kuwa uxridaya manina ma dagaalamaya ama dad iska celinaya laad baa lagaga saarayaa masaajidka meeshayse soo dacwad loo ogolaan maayo diinna loo ogolaan maayo cibaadana loo ogolaan maayo waata islaamka haysata wey waata de qur-aanku sunnada waa iska macruufya <clears throat> waaya sidaasuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam marka waa duca ay habboontay xaajigu inuu xafido u akriyo oo waalid aho saxiix uma dacaa bayna dalik intaa dhexdooda ayuu ducaystay alaaa maraat saddex jeer saddex jeer buu ducaystay uma nazala ila almarwa marka halkaa waxaa kuu muuqanaya saddex jeer buu ducaystay ducadan tawxiidkana wuu akriyey duco kalena wuu ku laadhay sidaa darteed qofku wixii ilaahay uu baryo waktiga ah ee khayra ilaahay wuu aqbalaya wixii uu ka warwarsan yaha adduuniya aakhire sharana ilaahay wuu ka magangelaya marka dikrigana waa la akriyaya wixii ducaahee kale qofku karana wuu akriyaya waxase xusud mudan iyada laftigeeda halkaas waa munsarafkii bartii laga soo jiiraynayo wey dhinaca safa iyo dhinaca marwo labadaba waa labada meelood ee ugu saxmad badan dul iyo hoos meel kastoo laga wareegayaba haddaad is tidhaahdo isyartaag oo kacbada qaabil oo ducadan samee daad baa ku jiiraya ummaddan oo isla guuraysa oo shan boqol oo isku xidhan oo soo jiiraynaya ayaa gebigaagaba ku masaxaya marka waxay kalifaysaa ilaan mar walba waxaa lagu xisaabtamaya sharciga qofku wixii uu karaye iyadoo eh, qofku uu sii socdo soo jiiraynay kacbada inuu qaabilo halkaa wax ishaare ah oo loo samaynayo ma laha dabeedna iyadoo dadku ay jiraynayaanun inay ducadan akriyaan iyo dikrigan in la akriyo haddii la istaago dee xanibaad baa imanaysa waa la isku dhacaya mar walba waa la ilaalinayaa dhibka qofka muslimka ah waa in laga joogsado <clears throat> uma nazla ila lmarwa wuu daadegay oo buurtii yareedbu ka soo daadegay waxaa laga faa'idaysanayaa oo kale xadiidkan mustafaadaadkiisa balan iskaga dhex wadne maadaama xadiid dheer yahay in buurta xoogaa qadar fuulnimaad lagu sheegi karo la fuulayo sigtaba ah, qofku yuu gaadhin laakiin eriyada buurta waa la yar fuulaya iminka way farsameeyeenoo handasadii iyo waxa sharcigii baa la isla eegay kolkaa dhagaxiina wuu sii joogaa xoogaa yaroo ilaa tobaneeyo mitiroo kor u taagan ama ka yaroo kor u taagan oo dhagaxiiyabaa sii muuqda masaajidkiina dhan walba wuu ka marsan yahay marka intaa la yaro fuulayo marmar yaroo gooniya baa loo sameeyo taagan oo googo-an oo ka kale ka duwan marka intaa marmarkaa iyo ilaa dhagaxa afkiisa inuu qofku ka soo jiireeyo wey oo aan halka hoose ka soo noqon ila sacuud baa la sheegay iyo nusuula xataa idansabat qadamaahu markii gomadihiisu ay ku soo dhaadhaceen fii batni lwaadi dooxa bartankiisa dooxa bartankiisa labada buuraad halka udhaxaysa oo weliba xagga safa u dhow wax yarun safa u jirtaa halkaa laga soo bilaabay la ordaya halkaa markuu marayo saca wuu gucleeyo marka insabat qadamaahu markay gomadiisa usoo foorsadeen wey biyaha la ydhahdaa way shubmeene manaa cagihiisa de markaad had jeer soo daadegaysa sidii biyahaad usoo shubmaysaaye markuu soo foororsaday ee bartanka kusoo foororsaday saca waa yaro gucleeyey marka gucladanina raggay sunno u tahay dumarka sunna uma aha sidaa darteed baa iyada qudhigeeda ay ku xidhan tahay awoodda kolba sida ay qofka ugu suuro gasho eriyaduna way calaamadsanta oo marka sidan oo kale inta sacyigu waa la odhan karaa malaa inta masaajidkani yahay bay ku dhowdahayeen ama wax yar ka yar tahay inta la saciyaye la isweydaaranaya labada dhinac markaa laba calaamadood baa lagu sameeyo laba laydh oo cagaaran ayaa halka laga bilaabayo iyo halka lagu dhammaynayo labadaa laydh baa kuu muuqanaya oo markiiba aad arkaysa iyadoo dadku ka goclaynayo xataa idaa saciidataa markii labadiisa cagood ay fuuleen marwa mashaa'il almarwa buurta yara marwa xaggeeda fuulimaad uu u lugeeyey mashaa uu u lugeeyey ilaalmarwa macnaa kolku jiirtii marwo gaadhay ayuu aayar lugeeyey saciidataan labadii adin markay fuuleen masha ila almarwa ilaa lix boqol oo tallaabaan ka dhigay maalinaan yaro qiyaasay inaan tallaabsado ayay isu jiraan masaafo doora weeye dee lix boqol marka lagu dhufto ee toddobadii jeer waxa weeyaan labiyo afartan afar boqol iyo labaatan baa ay noqonayaan mise afar kun iyo laba boqol meelahaas adugu waa dhowr kiilo bay isla noqonayaan kolka la isu geeyo dee sii socodka soo socodka fafacala wuxuu nabigu ku sameeyey cala almarwa marwe dusheeda wuxuu ku sameeyey kamaa facala cala safa safa sidii uu ku sameeyey wadakara alxadiida xadiidkii hore aynu soo marnayna wuu sheegay ah, safa muxuu ku sameeyey dikrigii uu akriyey istiqbaalu lqibla iyo ducadii marka intii kuu suuragal ah ayaa markaa halkaana la samaynaya labada meelood sida qaalibka ah in yar bay kala saxmad yar yihiin oo dhinaca safa ayaa saxmad badan sababtuna waxa weeye safana waa lagu soo biiraya oo qoladii kasoo baxday dawaafka ee sacyiga bilaabaysay baa kusoo biiraya oo mar walba qolo cusub baa soo gelaysa dhinaca safana ee marwana mar walba qolo ayaa kasii baxaysa marka in yaroo nafisuu qofku dareemaya halkana in saxmad ah sida had iyo jeer dawaafka halka laga bilaabaaba ay cidhiiri u tahay halka ku xigtee lagaga baxayaana nafis ay u tahay wadakara alxadiid xadiidkiibuu sheegay siyaadooyin kale oo markaa dee sheekhu wuu soo yaro gaabiyey riwaayadan xadiidku u dheeraaya wa fii waxa xadiidka ku jiray jaabir uu sheegay oo aad arki dee macnaha wuxuu ka soo gaabiyey waxyaabihii kale lasii socon lahaa iyo inaha falamaa kaana yowmu tarwiya maalinkii sideedaad kolkii la gaadhay yowmu tarwiya waa maalmaha biyo dhaansiga ee la cokan yahay ee aan weli biyuhu dhammaanin maalinkaa sideedaadoo xajka la xidho tawajahuu ilaa minan mina ayay u jahaysteen mina musdelifa carafaat intuba hawd bari ayay ka xigaan masjidka baytullahi alxaraam markaa xuduudda xaramka miniya musdelif ku jiraan carafina way ka baxsanta waa la odhan karaa dhowr iyo labaatan kilomitr meelaha ayay u jirtaa carafi xaramka beytka baan leeyahay inta kalena dee way kasii yaryihin maalinkaa sideedaad ayaa ninaw nebigu u jahaystay calayhi salaatu wasalaam warakiba nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuu fuulay heshiisii fasallaa bihaa wuxuu ku tukaday mina waa maalintii sideedaad alduhra waalcasra waalmagriba waalcishaaa waalfajr maalinkii sideedaad iyo habeenkii sagaalaad labadaaba wuxuu joogay mina weyn salaada duhur waa in lagu tukado barqada la tago mina minuu maalinkaas dee duhurkii eh, ayuu ku tukaday duhurkii iyo casarkii iyo maqribkii sida loo tukanayaana waxa weeye saddexda salaadaha afar afartaa waa in la gaabiyo duhurka iyo casarka iyo cishaa-iga waa laba laba mid walbana meeshiisa ayaa lagu daynayaa ee jamac male oo la isuma keenayo la isuma keenayo laakiin duhurka halkiisii baa lagu tukanaya isagoo laba casarkana halkiisii cishaa'igana halkiisii iyagoo salaad waliba waktigeeda ayaa labalaba halkaa lagu tukanaya wlfajr salaadii habeenkii sagaalood buu halkaa uhayday salaadii subaxna wuu ku tukaday uma makasa qaliilan xoogaa buu joogay markii waagu baryay xataa طalacat الshams qoraxdii jeeray soo baxday waa maalinkii sagaalaad maalinkii sagaalaad bay qoraxdu halkaa ugu soo baxday arrimahan oo dhan wax badan baa iminka marag iska bedelo dee markii saxmadii farabadatay ayaa mudawifiinta iyo dadkan sacuudiga wakiilka uga ah xujaaj ee basaska wata ayaa dadka siday ugu jiheeyaan u wey dhacdee meeshuba shan cisho maaha afar iyo labaatan saacadoode waxaa la doonayaa gelinka dambe ee maalinka sagaalaad ama maalinkaa sagaalaadba iska dheh iyo habeenkaa tobnaad afar iyo labaatankaa saacadood baanu idiin haynaa ee ma ku geyn karaysaano ma kaga soo celin karaysaa maya martaas ma maaha wax suroodaya taasi agtayada waa kayru mumkin bay idhaha haddaba annagaa suuro geline sidayadii horeanu iskala butluqsane iska taga bay idhaha marka macnaheedu waxa weeyaan dee karaamo allay ku socotaa kolley oo dadku saxmada badan iyo wax lugeeyo iyo wax gaari fuula iyo gaarigoo waktiga aan loo shardiyaynin nidaamka loo fuulayo ee kii konton qaadaya boqol iyo konton ay fuulayaan ayuunba haddana dadku inta badan ay iska soo dhammaadaan inkastoo rafaad badan yimaado lannahu xujaajtu inta kale oo dhan way filqayn laakiin maalinka carafa iyo habeenkaa tobnaad waxa ay ku qasban yihiin inay midoobaan oo ay eriyadaa ku ururaan taasaa saxmada keenaysa marka uga jeednaa mararka qaarkood sidan xadiidku uu sheegayo dee dadka qaarkood saxmadaa daraaddeed way ka horeyn karaan waanay ka dambayn karaan xataa dalacati shamsu maalinkii sagaalaad bay qoraxdii ilaa ay soo baxday wuu sugay faajaaza xataa carafa wuu gudbay ilaa carafa faajaaza waxaa laga yaabaa qofkaan xajka khibradu lahayn inuu ka dhaadhici weydo faajaaza macnaheed ama berigii aanu dhalinyarada ahayn xadiidka akrisan jirnay faajaaza macnaheed wuu isku kaayo taagi jiray faajaaza wuu gudbay xataa caraf ilaa carafuu gudbay xaguu gudbay limaada lam yuqal loo yidhi wuu gudbay wuu gudbay macnaheedu waxa weeye meel soo socodka aan la gudbaynin oo la degayo oo camalkeedu waajib yahay ayaan iminka waxba laga qabanaynin sii socodkee la dhaafaya oo halkee ah musdelifa eryada musdelifo la idhaahdo subaxa sagaaloodka marka la sii socdo wax shaqo ah oo xaajiga halkaa u yaallaa ma jiro ila waa cibaadoo nabigaa laga dayanaya calayhi salaatu wasalaam wuu ka tallaabay u nebigu ilaa carafuu gaadhay laakiin soo socodka dee waad arki doontaa in musdelife habeenka ciidda la dego acmaasha xajkay ku jirta fa ajaaza macnahaasay bixinaysa xataa carafa carafa ayuu tegey fawajada wuxuu nabigu helay alqubata taambuuggii qad duribat lahu iyadoo looga dhisay binamira eryada namira la idhaah namira waa koonaha sokee carafa dooxa curano la yidhaahdo iyo eryada carafa liidka u dhaxeeya weeyaan oo markaa namira ayaa la idhaa halkaa namira looga sii dhisay oo carafo kambalkeeda ah ama ereyada uso dhinaca u sokeeya xagga soo xiga xaramka ayaa loo looga dhisay nabiga calayhi salaatu wasalaam taambuug taambuuggaasoo farsamo asxaabkiisu ay yaqaaneen ama dhaqankii carbeedba ahaa waxaa laga samayn jiray bahalkan masalaha la idhaa innaga waataynu haragga intoo la magdiyo oo la aslo oo dhag laga dhigo heesatalena la isu wada mariyo ayaa masalo ballaadhan oo gogolahoo culimada un loo quuri jiray ayaa jiray marka kaasaa la sii ballaadhinaya sida shiraaqa ballaadhan oo kale dhexdana udub baa laga taagaya koonayaashana qodimadii baa laga xidhaya waa taandha la harsanayo roobka laga gelayo waa haraganaynu markaa iska tuurayna ama waxa lagu iibinaya ayaa saa loo intifaacsan jiray dhib badanna malo waa la laablaabaya oo gaadiidkunba hadhow lagu heryeynaya fa nazala bihaa halkaasuu degay girgirka carafa ayuu degay ee soke xataa idaa zaalat ishams markii qoraxdii ay ka baydhay bartanka ee ay leexatay xaggay u dhacaysay u leexatay amara bilqaswa hashiisii caanka ahayd buuf ayuu amar ku bixiyey in loo heeriyeeyo ama loo heenseeyo fa ruxilat lahu waa loo heeseeyey loo raray fa ataa batna alwaadi markaasuu yimid doox batankiisa ayuu yimid oo eryadaa markaa masjidku iminka ku yaalla agtiisa iminka masaajidkan masjidu namira la idhaahdo qaybina waxay ku jirtaa xuduudda carafa qaybina way ka baxsanta berigii hore intan waxaa la dhisay kasoo baxsan carafa iminkana kolkii tawsiico lagu sameeye lasii kordhiyey gudaha carafo ayuu galo dee waa masaajid aada u weyn sidaa darteed baa qofku hadduu doono wuquuf inuu sameeyo qeybta gudaha wuu ku samayn karaa gelinka dambe wuquuf ee xuduudda carafo ku jirta qaybta ka baxsan laakiin maya waxaanaad arkaysaa boorki saa isu daba yaalo dee bidaayatu iyo nihaayatu carafaad ku qoranta ayaa ku hagaagaya bartanka masaajidka <clears throat> waaya fakhaaba annaas buu nebigu khudbad u akhriyay calayhi salaatu wasalaam uma adana wa aqaam wuu adaamo u aqiimay dabcan dee muadinkii sida aadaamay aqiimayna waa khudbadii imaamku uu gudbinayay dadka muslimiinta ee maalintaa shirweynaha qaaligaa isugu yimi khudbatu yowmi caraf khudbadaa dheere qaaliga ahayd ee nebigu dhan walba uu kaga warramay axwaasha ummadda mustaqbalka iyo waktigii joogayba ayaa halkaa uga jeediyey sidaasaanay tahay oo imikaba waa la jeediyaa laakiin waxa isbedeleen waxa weeye dadkiibaa khudbaddaa wada dhagaysan karayn iminka dadkii khudbaddaa inuu isugu yimaado lagama yaabo berigaa tiro kooban oo boqol kun meelahaa samee dee afar milyan markay noqotay buurtiibaaba dirqi ku ah eer iyo dhowr iyo toban kilomitr oo square ah ayaaba dirqi ku ah maxaa masaajid la isugu imanba sidaa darteed dee ciddii halkaa haleeshaana waa fiican tahay ciddii kalena dee salaadii oo gaabanunbay iska tukan doonaan labadii salaadoodoo ay isu geeyeen iyo wixii waana ah iyo ducaa fasalla duhra duhurkiibuu tukado laba ah uma aqaama fasalla alcasr intuu aqiimay buu casarkiio labaana raaciyey walam yusalli baynahumaa shay-an dhexdooda wax sunno ah ma tukanin saasay macnahaas duhurkii iyo casarkiibaa labadiiba la jamcinaya waayo casarkii howlgal baa loo diyaariya in wuquufkii la sameeyo in caraabihii la diyaariyo markaa jaanis ma jiro sidaa darteed sida sunnaha ahi waxa weeye labadan salaadood in la jamciyo ma safarka dartii baa loo jamcinaya mise xajka dartii baa loo jamcinaya waa masale khilaafaya shawaaficdaa ku taga safarka dartii in loo jamcinayo laakiin sida saxda ahi waxa weeye in loo jamcinayo xajka daraadii sababtuna waxa wey dee reer maka oo aan safarba ku jirine meesha deganina jamca way ka qayb galeen salaadahan maaragtay la jamciye la qasriye marka hadday safartay dee xagee kasoo safreen reer maka marka saa darteed xujaajta oo dhan mid halkaasi nagi iyo mid waafidaba way jamcinayaan oo way qasanayaan marka waa khudbadii iyo adaankii iyo aqiinidii buhurkii oo gaaban baa ku xigaya aqiimidii casarka iyo casarkii oo gaaban intaasuu halkaa ka fuliyay nabigu calayhi salaatu wasalaam girgirka carafa uma rakiba hashiibuu haddana fuulay xataa ata almawqifa ilaa uu yimi halkii uu istaagi lahaa carafa wuquufkiibuu doonaya wuquufka waktigiisu wuxuu bilaabmaa maalinka sagaaloodka gelinkiisa dambe ilaa waa berigu intaanu waagu baryin subaxa ciid ee tobnaad intaanu waagu baryin waa jooga macnaha maalinka sagaalaad gelinkiisa dambe iyo habeenka ciidda oo dhan waktigiisu waa intaa sida afdalka ahina waxa weeye gelinka maalin maalinka sagaalaadka gelinkiisa dambe iyo ilaa qoraxdu inta ay dhacayso in lagu simo sida afdalkiina waa saas nabiga hadigiisa calayhi salaatu wasalaam mawqifkiibuu tegey mawqif waa carafo bartankeeda fajacala waxa uu yeelay batna naaqatihi hashiisa beerkeedii alqaswaa ee magacaa la odhan jiray ila asakharaat dhagaxaanta waaweyn ayuu beerkeeda ku hagaajiyey oo uu ku jeediyey wa jacala waxa uu yeelay xabla almushaat wadadaa weyne macnaha dariiqa almushaat weyn wadadaa laga sii lugaynayo laga baxayana bayna yaday hortiisuu yeelay wastaqbala alqiblata qibladana wuu qaabilay intaasuu isku daray dhagaxaan waaweynoo meesha carafo barkankeed ah ayuu hasha ag joojiyey kow dhagaxaantaasuu ku jeediyey dhagaxaanta waxaa kasii shisheeya marka la dhaqaaqo waddadii ay ka bixi lahaayeen xujaajtu xablalmushaat iyo dariiqulmushaaq waa isku mid taasaa kasii horeeya waxa lagu sii toosanyo iyana kusii toosan qibladii dhagaxuu u jeestay waddaduu u jeedsaday qibladuu u jeedsaday waxba waa isku jiha uun jihada waqooyi galbeed ayuunbay dhagaxaantanina ka xigaan oo uuba ag taagan yahayba wadada loo baxayaana ka xigtaa qibladuna kasii xigtaa maaha wax kala duduwan oo kala baydhbaydhsan maaha dhagaxaantuna waa dhagaxaan waaweyn oo weli sidoodiiba iska yihin oo markaa la odhan karo waa laba mitir oo isku weera ama mitir iyo bar isku weera mid waliba dhagax waliba dhagaxaan malaasan oo buurbuuran weyn buur yaroo iminka dadku ay aada ugu ururaan oo ay fuulfulaan ay aada isugu cihiiriyaan jabaluraxmana ay ula baxeen jabalu carafa baa la idhaha jabaluraxmi ay ula baxeen taasi markaa uu nebigu isag taagay calayhi salaatu wasalaam muu fuulin uu isag taagay carafa bartankeeday ku taala halkaasu ku ducayse camalka soo socdana uu ka sameeyey dabeedna dadkii oo dhan baa waxay isku dayayaan inay halkaa wada yimaadaan markay soo tukadaan kolkaasay soo dareerayaan eeryadaasaa dadka qaar ku dhimanaya qaar baa buurta fulaya dee dadkii jibbana way haysaa jahlina wuu jiraa labadaasoo la isu geeyayna qofku inuu dhalaalaabaan waxba ku ahayn hadduu qofkii jahlinaha iyo jibbaysan yahayna wax yarina way la weynaanayaan wax weynina way la yaraanayaan oo cibaadaha markaanu saa isu soo taagnay sanadkan ayaa mid baa laga soo daadajinayaa maydkiisa mauritania waxaa mooyaan macnaha meesha lafteedu ku dhintay baa intuu sii fuulay oo fariimay ku qorayaan oo tabaashiir midhan bay sitaano ilaahay bay fariimo ugu wada qorayaan halkaasoo waxaan dee cibaadada ahayn runtii marka in fara badan dee kutubta markaad aragto axkaamta iyo kutubta xadiidkuba way ka digayaan meesha inaan fuuritaankeeda iyo xataa isku adkeynteeda iyo tegideeda iyo intuba inaanay arrin sii adag ahayn boodhar waaweyn oo ilaa lix luqadood ku qoranna sacuudigu waa ugu dhajiya dadka waa uga digaa laakiin cumuuman qofku meel kasta aynu xadiidka ku arki doono eriyada carafe xuduudeeda meel kasta oo wuquufka uu ka sameeya ugu ansaxaya halkaasuu istaagay wajacala xabla almushaati bayna yadayhi xabligu waa dariiqa almushaat wadadii laga lugeynayay imikaba dariiqulmushaat baa la idhaha waa waddo aada u ballaaran oo dee ummaddu marka ay sidaa u dhaqaaqdo uma afiiduu min xaytu afaada annaas aada moodaysa biyo qulqulayeen gaariguna ma maree baa loogu talagalay qibladana wuu qaabilay falam yazal muu daynin nabigu waaqifan inuu halkaa taagnaado xataa arabat shams ilaa qoraxdu ay dhacaysay halkaasu taagnaa ilaahay daraaddii baa loo taagan yahay waa qiyaam iyo sila joog cibaadaa ducadiibaa maqbuula waa naxariistii ilaahay baa soo degaysa ilaahay baa malaa'igtiisii ugu faanaya khalqiga halkan taagan waa waktiyadii ducada la aqbalaya halkaasuu nebigu intaa taagnaa qoraxdii baa dhacday wadahabat isufratu qaliilan markaasuu guduudkiina in yar tegey wadahabat waxaa tagtay asufratu cawlki sagalkiiba dheh sagalkii halkaa ka muuqday qaliilan in yar buu tegey xataa idaa qaaba alqurus markii qoraxda goobadeedii iyo quruskeedii uu libdhay wa dafaca dafaca wawdu waa siliya tawkiid dafaca markaasuu dhaqaajiyey idlac bay idhahdeen marka idlac iyo idfac macnaheedu waa xarik dhaqaasin wey markii sagalkii yaraaday qoraxda quruskeediina libdhay si fiican loo xaqiijiyey qoraxdii inay dhacday ayuu dhaqaajiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam marka haddii qofku aanu sugin qorax dhaca oo intaan qoraxdu dhicin uu dhaqaajiyo neef baa ku waajibaya liannahu taraka waajiban min waajibaati alxaj arkaantii dabcan wuu gutay oo dee wuquufkii carafa wuu sameeyey laakiin waajibaadka xajka waxaa ku jira inuu gobolku ugu dhaco qofka carafa haddii aanu gobolku ugu dhicin oo uu ka hor degdego neef adiyaa lagu yeelanaya macnaa uu fidyooday qofkaas waajib buu ka tegey sidaa darteed baa iminka la xidhaa xuduudda oo nimankan dawriyaadka la ydhaa iyabaa ciidama lagu xidhaya markaa gobolkoo dhaca mooye qof quri inuu ka baxo lama ogola markaasaa siiriga loogu dhufanaya laga sii daynaya halkaa markii gobolkii u dhacay waqad shanaqa wuxuu u giijiyey lilqaswa hashiisiina azimaam hogaanku u giijiyey hashu waa hal amran way tallaabo dheerayna way way way xoog bay u soconaysa sidaa darteed dadkii baa isjiiraya socodkooduna wuxuu ku sarjaran yahay socodka nebiga calayhi salaatu wasalaam si miyir loogu socdo hashii hogaanku u yar giijiyey shanaqa alqaswa azimaam wuxuu u yargiijiyey hogaanka si ay qunyar u socoto xataa ina ra'saha madaxeedii la yusiibu waxa uu ku dhacayaa mawrika raxlin kooraha xaggiisa hore kooraha nebiga ka horeeya ilan qaybina way ka dambaysaa qaybina kooraha way ka horeysaaye markuu saa usoo qabtay garhkeeda dhakadeedaa dambe waxay garaacaysaa kooraha aada wayaquulu biyadihi lyumna yaquul qaala macnayaal badan bay lahaydeen ay yushiiru biyadihi lyumna gacanta midig wuxuu ku fiiqayaa ayuha annaas asakiinata asakiina saasuu leeyahy gacanta dee marka sidaa laguhaa lag waxaa la ii gacan haadiyey cagta udhig markaad leedahay cagta udhig buu kuu gacan haadiyey ayaanu qowlba odhan marka saa la yidhaha aayar aayar aayar aayar wa kulamaa ataa nabigu markuu yimaado xablan min alxibaal buur ka mida buuraha arkaa lahaa wuu u yaro dabcinaya qaliilan in yar xataa tascada jeeroo buurta ay ufuusho si ay u fuusho buurtu dee kolley munaasabada loogu magacaabay xabli dee waa golis waa silsilad isku xidhan buuru had iyo jeer oo xadhigga dhinaca ka shabaha waayo had iyo jeer marka uu ama gaadhiga ama qofka ama gaadiidkuba doonayo meel jiira ama meel bataax dee sangeer buu u baahan yahay iyo xoog uu ku fuulo saa darteed si aan culaysku ugu dhicin wuu u dabcinaya xataa ata musdalif musdelifuu nabigu imi calayhi salaatu wasalaam waktigii cishaa'iga ama fiircawnki fasallaa biha almagriba waalcishaa maqribka iyo cishaa'iga ayuu ku tukaday halkaa biadaanin waaxidin waiqaamatayn adaan keliya iyo laba qiinid mar salaadii waa loo adaamay dabeetana waa loo aqiimay waxaa la tukaday maqribkiiyo saddexdiisiiy kolkaasaa cishaa'igiina haddana loo aqiimay isagoo adaan ma laha labadii cishaa'igu halkaa ku tukaday walam yusabbix baynahumaa shay-an salaad sunna halkaa kumuu tukanin iminka waxay u sahlan tahay uun qofka lugeeya laakiin waa laga yaabaa halkaa iminka hadduu dee qofku si caadiya u lugeeyo saacad inuu u socdo meelahaas gaarigu mararka qaarkood buu qofka keenayaa saddexda habeennimo markuu soo qaado shanta galabnimo meeluu maraba male ah, marka aada bay cidhiidhi u tahay marka dee qof rafaadsan ama gaari lagu sida un mooyaane dadka lugta inta badan u sahlan <clears throat> dadkan isjiidaya iswata soomaalida waxay u badan yihin dadka inta faraha badan kala barh baa waayee la jiidayo la wado oo aan socon karaynina marka dee saasaa gaariga lagu eexaysanaya mooyaane lugtaa ka saalan muu tukanin wax sunno ah saasay tahay oo safar iyo xaj mid kastaba ha la laakiin hadyiga nabiga la raacaya waxa wey labadii salaadood halkaa lagu jamciyo uma dajaca markaasuu jiibsaday xataa alaca alfaajir jeeroo waagu uu dilaaco wasalla alfajr salaadii subax buu halkaa nabigu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam xataa tabayana lahu subx ilaa subxi uu u cadaaday biadaanin waiqaama adaan iyo aqiimid macnaha salaadii subax kolkay walalacsi ee ay cadaato ayuu tukaday adaan iyo aqiimid keliya sideedabana kolka la tukanayo salaada subax iyo kolka lagu joojinayo suxuurta labadaba tabayankana shardiga nusuusta atabayun xadiidkii saxiixaana wuxuu asfiruu bisurx fainahu acdamu liujuurikum subaxa iftiimiya isagaa ajrigiisu saasu ku badan yahay wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr tabayana waa kii nin lahaa ibn cabaas aakul waashrab waashuk bal ka waran anigoo shakisan baan yar wadwadaa suxuurtii iyo yar liqliqaa kasii yaro gaarsiiya tao waxma muuqdaa mise markaasuu yihi kul washrab xataa laa tashuka ilaa iska waduun jeeroo shakigu kaa baxoo warku ku cadaado marka salaada adaanku waa inuu ku dhacaa marka salaadu caddaato waayo adaanka iyo sunnaha ka horeeya labadaba waktigay la socdaan waktiga iyo salaada ayay la socdaa marka salaada faralkaa waktigii la tukan lahaa ayuunbaa la adaami karaa waktigaasunba adaankuna banaan yahay iyo sunnaha ka horeeyaaba innaga waxay arrintu u egaato adaanka iyo sunnaha ka horeeyaaba inay yoolbaad noqdaan oo sidii salaadii caawo dhan loo sugayay ayaa la odhanayaa iska aqiin iska adaam oo iska intaynu sunaysanaynu caddaanayaa marka macnaheed waxa wey labadaas dee waktiga ka hor bay ku dhici karaan marka aada la ysaga hubiyo subax si waktiga caddada saasuu nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam eryadaa wuu yimi labadaas salaadood buu ku jamciyey waa iska seexday habeenkii subxiina halkaasu ku tukaday warkaa macnaheedu waxa wey la baabi doonayaa qaybaha xajka qayb ka midoo ah waajibaadkiisa ah oo la yidhaahdo almariid bimusdalifa wuxuu ka mid waajibaadka xajka qofku hadduu ka tagana uu fidyoobayo dee lagu yeelanayo dhiig in uu hoyaatin sameeyo hoyaatin qadarkeebuu noqonayaa dee haddii hoyaatin la yidhaahdo qaarkood waxay leeyihin waa habeenka inta badan halkaasuu hebel u hoyday